أيها الإخوة والأخوات walaalihii shabakada manhaj online idiin soo bandhigayaan kitaabkan qayimka ah oo magaciisa la yidhaah صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها casharka saddex iyo soddonaad waxaana noo sharaxi doona kitaabkan qayimka ah fadiilatu shaykh cabdulkariim xasan xoosh xafidahu allahu tacaala الحمد لله رب العالمين wsala allahu calaa muxamedi wacalaa aali muxamed waxaynu ku soo jiray qaybta ku saabsan salaada gudaheeda in lagula yimaado salliga nebiga sala allahu alayhi wasalam oo nebiga lagu salliyo siiqooyinka salligana waa soo maray ee uu sheikhu inoo sheegay oo ilaa toddoba siiqo ayuu sheikhu soo arooriyey xagga macnaha siiqooyinka waxaynu ku yaro noqonaynaa durriyada nebiga ama tafiirta nebiga sala allahu alayh wasalam ee loo ducaynaayo waxaa loo jeedaa ubadkii uu dhalay iyo wixii ka sii farcamayba waa loo jeedaa oo faadimo binti rasuul sala allahu calayhi wasalam faraca iyo durriyadda ka isiran waxay soo gudagelayaan duriyada nebiga sala allahu calayhi wasalam bay soo gudagelayaan yacnii in faadimo isirteedii ama dadkii ka isiraa inay baaqi yihiin waa la ysku waafaqsan yahay axaadiista qaarkoodna way tilmaantan laakiin ubadkii kale nebiga sala allahu alayh wasalam faracoodii ma baaqi noqon waxaan u jeedaa hablihii kale inamadu iyagu uma gaashaan qaadinba inamadu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam waa wada sakiireen iyagoo yaryar bay dhinteen waxa qaan gaadhay ee guriyaystay waxay noqdeen yacni habluhu nebigu dhalay sala allahu caleyh wasalam ahlucilmiga qaarkoodna waxaan arkay iyagoo sheegaya hablihii kale uu nebigu dhalay sala allahu alayh wasalam inaan tafiirtoodii baaqi noqon laakiin faatimo oo qura inay tafirteedii baaqi noqotay almuhim waxay hablihiisu dhaleen waxay soo gudagelayaan duriyada nebiga sala allahu alayh wasalam markaa ducadaas waxay ku leeyihin nasiib bay ku leeyihin waxaynu ku jirnay qaybta ku saabsan fawaa'idda faa'iidooyin muhima oo khuseeya salliga nebiga sala allahu alay wasalam lagu sallinaayo wuxuu sheikhu yidhi raximahu llah إذا علمت ذلك فقد اشتهر التساؤل بين العلماء عن وجه التشبيه في قوله كما صليت إلى آخره إذا علمت ذلك markaad arrinkaa garato faqad ishtahara xaqiiqehe waxa caan baxay atasaa'ulu isweydiin la isweydiinaayo bayna alculamaa'i culamada dhexdooda ay isweydiinayaan can wajhi tashbiihi tashbiiha wejigiisa ay isweydiinayaan fii qowlihi xaaluu tashbiihu ku sugan yahay hadalkuu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam kamaa sallayta ilaa aakhirih kaafka kaafu tashbiiha ah muxuu yahay wejiga tashbiihani muxuu yahay lianna almuqarara maxaa yeelay waxa la sugayo la taqriirinayaa ana almushabbaha ka markaa waxa weeye la shabbahaha ah ee wax lagu shabbahayo duuna almushabbahi bihi ka lagu shabbahayo waa ka hooseeya waxaa kala jira mushabbah iyo mushabbahu bihi mushabbahu waa ka la odhanaayo wax cid kale u eeg yahay oo la doonaayo shay kale in lagu shabbaho isaga mushabbah baa la yidhaahdaa mushabbahu bihuna waa ka markaa isaga wax lagu shabbahayo oo la odhanayo waa loo eg yahay midna waa u eg yahay weeye midna waa loo eg yahay waa u eg yahay kan la odhanayo kaas waa mushabbah ta la odhanayo waa loo eg yahayna waa mushabahu bihi mushabahu bihi weeye haddaba la shabbahahayo lagu shabahu bihiga ka lagu shabahayo labada wax la iskaga shabahayo waxaa ku sii miisaan badan mushabahu bihiga masalan haddii la yidhaahdo fulaanun ka shamsi fi lwadaa'ati hebel qoraxduu la mid yahay iftiinka iyo ilaysku kala mid yahay iyo caddaanta iftiinka iyo caddaantaasi ma qoraxday ku badan tahay mise hebel bay ku badan tahay maya qoraxday ku badantah qoraxdu waa mushabbahu bihi haddii la yidhaahdo fulaanun kal farasi fi ljaryi hebel faraskuu la mid yahay xagga orodku kala mid yahay orodkaa la isku shabbahayo orodka hebel iyo orodka faraska ah labada keebaa orodku ku sii fara badan yahay ma hebel mise faraska keebaa dheereeya laa shaka faraskaa dheereeya waa sidaa qaacidadeed haddii laha fulaanun kal asadi fi shajaacati hebel libaaxuu la mid yahay geesinimadu kala mid yahay keebay labada ku badan tahay geesinimadu ma libaaxa mise hebel mushabbahu bihiga oo libaaxaabay kusii badantay markaa taasuu inoo sheegayaa shiikhuuyuu yidhi lianna almuqarara waxa la sugayo waxa weeye anna almushabbaha yacni markaa lagu shabbahaha shay kale lagu shabbahayaa duuna almushabbahi bihi ka lagu shabbahayo wuu ka hooseeyaa oo waxa layskaga iskaga waxay ku sii miisaan badan yihiin mushabahu bihiga waalwaaqicu huna cagsuh sida jirtaana halkan waa sidaa lidkeeda id anna muxammadan sababtu waxay tahay muxammed sala allahu calayhi wasalam afdalu waa ka fadli badan yahay min ibraahiima ibraahim waa ka fadli badan yahay wa qadiyatu kownihi ahaanshihiisa uu yahay qadiyadeedu afdala mid ka fadli badan an takuuna waa inay noqoto asalaatu almatluubatu salaada loo rabo afdala mid ka fadli badan min kulli salaatin salaad kastoo xasanad xasishay aw taxsulu ama xasili doonto bimacnaa wuxuu tilmaamayaa marba hadduu yahay nebigu sala allahu alayh wasalam mid ka fadli badan ibraahim mid ka fadli badan salaada ilaahay looga baryayo inuu ku salliyo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waa inay noqotaa mid ka fadli badan salaad kasta oo xasishay ama xasili doonta maadaama uu afdalulbashar yahay oo uu bini aadamka ugu fadli badan yahay salliga lagu sallinayaa ilaahayna looga baryayaa waa inuu noqdaa salli kasta oo ilaahay markaa uu yacni cid bashara ku salliyey mid waxa weeye markaa ka mudan oo ka fadli badan salligaasi waa inuu noqdaa nebi ibraahim iyo nebi moxamed shaki waxaanu ku sugnayn in nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam fadli badan yahay labaduba waxay ka mid yihiin ululcasmiga fasbir kamaa sabara ululcasmi min alrusul labaduba waa laba khaliiloo ilaahay waitakhada allahu ibraahiima khaliila nebiguna wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam faina allaha qad ittakhadanii khaliilan kama ittakhada ibraahiima khaliila waa labadii khaliilo ilaahay saas aawadeed labadooda ugu fadli badan nebiyada iyo rusushaba labadoodana waxaa sii fadli badan nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam adilada ku tusilaysana waxaa ka mid a xadiiskii xadiisu shafaaca ashafaacatu alcudmaa nebiyada kale ululcasmiga iyo nebi aadamba waa ka cudur daaranayaan nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam wuxuu odhanaya anay ii sugnaatay waa fadiilo uu nebiyadoo dhan kala gaar noqday nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxaanu sheegay nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam ruux qura in fadiiladaa la siinaayo ruuxaasina waa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam wa min alleyli fatahajad bihi naafilatan laka casaa an yabcahaka rabuka maqaaman maxmuuda waa maqaamulmaxmuudkii weeyi waxaa kaloo u daliilay inuu nebiyada ugu fadli badan yahay waxa uu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam ana sayidu waladi aadama walaa fakhra aadam wuxuu dhalay anaa ugu mudan baa rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam nebi ibraahimna wuxuu soo gelayaa waladu aadam buu soo gelaya adilo kaloo badan baa ku soo aroortay fadaaisha nebiga sala allahu alay waslam ee khasaaistiis nebiyadana waa ugu atbaac badan yahay saas aawadeed hata axaadiista ku soo aroortay saxiixa ah ee saxiixaynka ku yimi ahlu jannaha jannada gelaya kala badhow badh inay ummatu moxamed yihiin axaadiista kale imaam axmed iyo tirmidi tirmidiya soo wariyeenna waxay sheegayaan marka jannada ay gelayaan ahlu jannuhu inay ahlu jannuhu noqonayaan boqol iyo labaatan saf siddeetan saf waa ummaddan riwaayaadka qaarkoodna waxay tilmaamayaan taa macnaheeda oo waxay sheegayaan cidda jannada gelaysa ahlu jannaha ummatu muxamed inay noqonayso saddex dalool ow laba dalool ahaan ay noqonayso dadka jannada galay ummadihii kale oo dhan oo la isku darayna inay daloolka kale ee saddexaad ee soo hadhay ay isku wada noqonayaan markaa sheikhu wuxuu tilmaamayaa salliga waxaa ku jirtaa allahuma salli calaa muxamedi wacalaa aali muxamed kamaa sallayta calaa ibraahiima wacalaa aali ibraahim oo ilaahow ku salli nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo qaraabada nebi moxamed salli la mida salligaad ku salliday nebi ibraahim iyo qaraabadiisa aad ku salliday marka taasu wuxuu tilmaamayaa mar haddii la yaqaanay mushabbahu mushabbahu bihiga inuu ka hooseeyo waxa la iskaga shabahayo mushabbahu bihiga ay kusii badan tahay mawdican hadda waa cagsiga oo mushabbaha ayuu fadli uu kusii fara badan yahay oo nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waa ka fadli badan yahay ibraahim marka maadaama ay sidaas tahay tashbiihan muxuu noqonayaa ila sidii macruufka ahayd waa khilaafsan yahay وأجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كثيرة وكجوابين علماء عن ذلك تاسي كجوابين waxay kaga jawaabeen biajwibatin jawaabo kasiiratin fara badan bay kaga jawaabeen taraaha waxaad ku arkaysaa jawaabahaas fi lfatxi fatxulbaariga iyo waljalaa'i jalaa' alafhaam fi asalaati calaa khayr alanaam libn lqayim ayaad ku arki kartaa waqad balaqat xaqiiqee way gaadhay jawaabahaasi naxwu casharati aqwaal ilaa toban qowl oo kaley gaadhay bacduhaa jawaabaha qaarkood ashaddu waa ka daraansha badan yahay oo dacfan xagga taagdarrada min bacdin barhka kale waa ka daran yahay ilaa qowlan waaxidan qowl keliya mooyaane fa innahu qowlkaasi qawiyun mid xoog la weey wastaxsanahu waxa wanaajistay shaykhulislaami shaykhulislaam ibnu taymiya iyo wabnulqayimi ibnulqayim ayaa labaduba wanaajisteen wahuwa qawlu man qaala wa huwa qawlu man wuxuu yahay kii yidhi hadalkiisa weeye qaala yidhi ina ahla ibraahiima qaraabada nebi ibraahim fiihim alambiyaau waxaa ku sugan nebiyo aladiina nebiyadaasoo laysa fii aali muxammadin mihluhum aynay ku sugnayn qaraabada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam qaar la mida fa idaa marka la dalbo lilnabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga loo dalbo waliaalihi iyo qaraabadiisa loo dalbo min asalaati calayhi salliga lagu sallinaayo mithlu maa kii wax la mida liibraahiima ibraahim u sugnaaday wa aalihi iyo qaraabada ibraahim u sugnaaday wa fiihim alambiyaa'u iyada oo ibraahim aalkiisa ay ku sugan yihiin nebiye ay ku sugan yihiin xasala waxaa xasilayaa liaali muxammadin qaraabada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam waxaa u xasilaya min daalika kaas waxaa uga xasilaya maa yaliiqu bihim wax u habboon fa inahum yagu qaraabada nebi moxamed sala allahu alayh wasalam laa yabluguuna gaari maayaan maraatiba alambiyaa'i nebiyada martabadahooda gaari maayaan wa tabqaa way hadhaysaa aziyaadatu dheeraadka allatii ziyaadadaasoo lilambiyaai nebiyada u sugnaatay wa fiihim ibraahiimu iyadoo nebiyadaa uu ku sugan yahay ibraahimna uu ku sugan yahay ziyaadadaasi waxay u hadhaysaa limuxamadin sala allahu alayh wasalam nebi maxamed sala allahu alayh wasalam bay u hadhaysaa fa yaxsulu lahu waxaa u xasilaya min almasiyati xagga dheeraadka ma laa yaxsulu ligayrih waxaan u xasilayn cid aan isaga ahayn waxaan u xasilaynin cid kale aan u xasilayn ayaa isaga u xasilaya nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam khulaasada jawaabtani waxay tahay waxaa jira aal iyo aal iyo moxamed iyo ibraahim oo tashbiihani wuxuu ka kooban yahay in waxa weeye moxamed iyo aalkiisa iyo ibraahim iyo aalkiisa in la isku shabahayo aalka ibraahim ama qaraabada ibraahimna waxaa ku sugan nebiyo badan oo nebi ibraahim markii la soo saaray dabadii nebiyada la soo saarayo oo dhami waxay ahaayeen tafirtiisii wajacalnaa fii duriyatihi annubuwata waalkitaab nebi kasta oo lasoo diraayo bacda ibraahim waxa laga soo diro oo laga soo saaray tafiirtii nebi ibraahim marka nebiyo badan baa ka soo baxay tafiirtii ibraahim marka aalkii ibraahim maadaama nebiyo badani ay ku jiraan aalka nebi moxamedna sala allahu alayh wasalam nebi aan muxamed ahayn aanu ku jirin oo muxamed oo quli uu ku jiro ila waa kii inoo soo sheegay aalurajuli inuu rajulka laftiisu soo gelaaye waxaa halkaa ka soo baxaysa tashbiiha aalka aalka lagu shabahayo inay dheeraad aada u kala leeyihiin oo shaq ayna isku lahayn waayo derajada nubuwada cid aan nebi ahayni gaari mayso waatuu imaamu taxaawi yidhaahdo nebiyun waaxidun afdalu min jamiici alawliyaa kitaabkiisa caqiidada taxaawi wuxuu ku yidhahdaa raximahu llah nebi keliya ayaa ka fadli badan awliyadoo dhan marka la ysku daro aan nebiyada ahayn awliyada aan nebiyada ahayn dhammaantood waxaa majmuucooda iskaga fadli badan nebi qura maadaama ay sidaas tahay nebiyadaa faraha badan leh tafiirta ibraahim ku jira ee xagga marka lagu shabahay salliga aalka muxamed lagu sallinayo inuu la mid noqdo salligii lagu salliyey aalu ibraahim waxay noqonaysaa qadarka uga munaasibka ah ayaa salliga iyaga laga siinayaa qaraabada nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ziyaadada iyo dheeraadka soo hadhay waxaa loogu daraya markaysa waxaan yani nebi maxamed sala allahu alayh wasalam tashbiiha lagu shabahayo nebi maxamed tashbiiha ibraahim lagu shabahayo ila waxa weeye marka aalkii ibraahimna waa lagu shabahay marka majmuuci oo laysku daray yacni waxa weeye ayaa markaa salligaas u xasilaya yacni markaa nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam marka macnuhu wuxuu noqonayaa nebiyada ibraahim aalkiisa ku sugan oo dhan yacni majmuucooda salliga u xasilay isaga shaksi ahaan mid la mida markaa ilaahay oo sii nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam oo ku salli majmuuca salligaas yacni ahlu ibraahiim iyo ibraahim salligooda marka laysku dare laysku geeyo jumle ahaan laysku duuduubo yacni waxa weeye salliga nebiga lagu sallinayo marka lagu shabaho xaalka caynkaasa waxaa ku sugan fadiilo badan oo axadnaba aan u xasilin inay markaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam si gaara ugu xasisho si gaara ay ugu xasisho oo majmuucii aalka yacni wixii si guud ugu xasilay oo mid walba gaarkiisa ugu xasilay baa isaga isagoo dhammaystiran oo isku duuban oo la isu geeyey keligii u xasilaaya marka calaa haada baa ishkaalku uga baxayaa masaladan ku saabsan mushabbahu yacni mushabahu bihiga siduu ahaan jiray hadda ma aha saasaa lagaga jawaabaya waxaa ka sii fiican jawaabta ka dambaysa tanay la nooc tahay laakiin in yaroo dheeraaday dheertay qaala ibnu lqayimi wuxuu yidhi ibnu ibnulqayim raximahullah wa haada axsanu min kulli ma taqadama jawaabo kaluu hormariyey dabeedna jawaabtan markuu sheegay buu wuxuu yidhi jawaabtani waa ka fiican tahay jawaabihii ka horreeyo o dhan wa axsanu minhu iyadana waxa ka sii fiican an yuqaala in la yidhaahdo muxamedun sala allahu alayh wasalam min aali ibraahim muxammed laftiisu qaraabadii nebi ibraahim buu ka mid yihi ilaa ibraahim waa awowgiio yacni wuxuu ka isiran yahay yacni ismaaciil buu ka isiran yahay ismaaciil ibnu ibraahim oo carabta markaa cadnaaniyiinta macaddi ibnu cadnaan gashaa carabta waxaa loo qaybiyaa qaxtaaniyiin iyo cadnaaniyiin marka carabta cadnaaniyiinta ahi ee cadnaan ku abtirsataa yacni nebi ismaaciil bay gelayaan ismaaciilna waa ina ibraahim marka qaraabadii nebi ibraahim waxaaba ka mid a nebi moxamed sala allahu alayh wasalam baa ka mid a bal huwa khayru aali ibraahiim nebi maxamed sala allahu alayh wasalam qaraabada nebi ibraahim kii ugu fadliga badnaa wey kama rawa caliyu bnu talxata can ibni cabbaasin radia allahu canh siduu soo wariyeyba caliyu bnu talxa uu ka soo wariyey ibnu cabbaas ilaahay ha u naxariista ibnu cabbaase fii qowlihi tacaala tafsiirka uu fasiraayey ibnu cabbaas hadalku allah uu yidhi uu fasiraayey إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن الله إلaahay اصطفى wuxuu doortay aadama aadam buu doortay wa nuuxa nuux buu doortay wa aala ibraahiima ibraahim qaraabadiisii buu doortay wa aala cimraana cimraan qaraabadiisii buu doortay cala alcaalamiina caalamiinta kale ayuu ka doortay oo ka fadilay qaala ibnu cabaasin cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yihi muxamadu min ahli ibraahiim nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wuxuu ka mid yahay qaraabada nebi ibraahim buu ka mid yahay wa hada nasun cali bnu talxa waxay yidhaahdaan ibnu cabbaas waxba kama maqlin saas aawadeed riwaayadiisu waa munqatico ha yeeshee marka haddana culamo waaweyn oo a'immo muxadisiini waxay doorteen oo bukhaari iyo imaam axmed iyo ka mid yihiin in waxa weeye aan inqitaac lagu cillaynayn oo waxay yidhaahdeen ibnu cabaas yaanu waxba ka maqlina cidduu wax ka maqlay waa la garanayaayo ardaydii ibnu cabbaas kuwoodii siqaad ahaa buu wax ka maqlay oo waxa uu ibnu cabaas ka sheegayo baa wuxuu ama mujaahid ama cikrima ka maqlay saas aawoodee inqitaaca laguma cilaynaayo imaamu albukhaarina wuxuu saxiixiisa mucallaq ahaan uga soo wariyo oo mucallaq ahaan uga sheego cabdullaahi ibnu cabbaas caliy bnu talxa waa wax uu ka wariyey ibnu cabaas ka wariyey marka markuu ka tacliiqiyo ibnu cabbaas ou yidhahdo ibnu cabbaas wuxuu yidhi siiqo jasmiyana ku sheegay waxay ku kutusinaysaa agtiisa inay saxiix ka tahay o inqitaac lagu cilaynay imaam axmed ibnu xambalna nuskhada caliy ibnu talxa can ibni cabbaas aada buu u ammaana oo waxau yidhi caliy ibnu talxa nuskha ayuu ka wariyey tafsiirka ku saabsan ibnu cabaas hadduu ruux u safri lahaa ilaa dhulka shiinaha uu socon lahaa safar ugu socon lahaa intaasi may badnaateen mar hadduu nuskhada helayo imaam axmed ibnu xambal xambalna saasuu yidhi saas aawadeed bay culammadu u ictimaadaan yacni marka riwaayada caliy ibnu talxa ibnu cabbaas ka warinaya haddayna cillo kale lahayn wa haadaa nasun kani oo ibnu cabbaas yidhi muxamedun min ahli ibraahiim waa nasun mid ku cad weeye inuu markaa saa ku fasiray waa hadal markaa ku cad idaa dakhala kayruhu sheikhu tacliil uu ku ayidayo hadalka ibnu cabaas buu keenaya oo aalu ibraahim marka la yidhi dee qaraabada ibraahim laa shaka inay tafiirtiisa soo gelayso khaasatan weliba tafiirtiisa yacni xagga markaa yacni markaa rag ugu abtirsanayso oo bima xagga aabbayaasha uga timi taasi inay soo gelayso shaka kuma sugnaa nebi maxamedna sala allahu alayh wasalam tafiirtii nebi ibraahim buu ka mid yahay dee weji uu uga baxaaba aalka ibraahim ma jirto qaطcan buu uga mid yahay sheekhu dabeed wuxuu idhi tacliil buu sheegayaa uu ku ayidayo hadalkaase idaa dakhala markuu soo galay hayruhu ciddaan nebi moxamed ahayni sala allahu alayh wasalam ay soo gashay oo min alambiyaa'i nebiyada ka mid ah aladiina kuwaasoo hum iyagu min duriyati ibraahiima tafiirtii nebi ibraahim ka midii fii aalihi qaraabadii nebi ibraahim maadaamay soo gashay fadukhuulu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama awlaa gelitaanka uu nebi moxamed sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay oo moxamed ahi uu soo galaa waa mid ka habboonaansha badan oo ka dhowaansha badan gelitaanka nebiyada kale soo galeen weji looga reebaaba ma jirto marka marba haddii la garanayo nebiyadii kale ee tafirtiisa ahaaba inay soo galeen dee nebi moxamedna tafirtii nebi ibraahim waa kii ugu fadliga badnaa dee weji uga baxaa ma jirto marka qatcan waa ku jiraa fa yakuunu wuxuu noqonayaa qawlunaa odhaahdayada aanu odhanayno kamaa sallayta calaa aali ibraahim aanu odhanayno ilaahu ku salli maxamed iyo aalkiisa ama maxamed iyo qaraabadiisa salli la mida salligaad ku salliday ibraahim qaraabadiisa aad ku salliday wuxuu noqonayaa mutanaawilan mid gaadhaya lisalaati calayhi salliga lagu sallinaayo nebi moxamed sala allahu alayh wasalam wa calaa saa'iri nnebiyiin iyo nebiyada kale salliga lagu sallinayo sala allahu alayh wasalam nebiyadaa kale oo min duriyati ibraahiima tafirta nebi ibraahim ka mid a ama xaalay nebiyadaasi ka mid yihiin tafirta nebi ibraahim uma qad amaranaa intaa dabeed waa ina amray allahu tacaala ilaahay isagaa korreeye an nusalliya calayhi inaanu ku sallino nebi maxamed sala allahu alayh wasalam wacalaa aalihi iyo qaraabada nebi maxamed sala allahu alay wasalam inaanu ku sallino khusuusan si gaara inaanu ugu sallino aanu gaar yeello gaar yeelis biqadri maa sallayna salli la mida salligaanu ku sallinay calayhi aanu maxamed ku sallinay maca saa'iri aali ibraahim qaraabadii nebi ibraahimna ay weheliso iyagana aanu ku sallinay cumuuman si guud aanu ugu sallinay wa huwa fiihim waxaanu ku sallinay markaa qaraabadaa kale ee nebi ibraahim iyadoo nebi maxamedna ku jiro sala allahu alayh wasalam wayaxsulu waxaa u sugnaanaya liaalihi qaraabada nebi maxamed sala allahu alayh wasalam waxaa uga sugnaanaya min daalika kaas oo salliga ah maa yaliiqu bihim wax ku habboon ayaa uga sugnaanaya wayabqa albaaqi baa soo hadhayaa baaqigu kulluhu dhammaantiina lahu sala allahu alayh wasalam nebigu usoo hadhayaa nebi maxamed sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yidhi sheikhu walaa rayba waxaan shaki ku sugnayn ana asalaata in salliga alxaasilata xasilaysaa liaali ibraahiima oo u sugnaanaysa qaraabada nebi ibraahim wa rasuulu llaahi macahum iyada oo rasuulka ilaahayna sala allahu alayh wasalam la jirkooda uu ahaaday waa ka dhammaystiran badan tahay min asalaati salaaddii waa ka dhammaystiran badan tahay alxaasilati lahu u xasilaysa nebiga sala allahu aleyh wasalam duunahum iyaga markaa sokadooda u xasilaysa oo isaga yacni gaarnimo ugu sugnaanaysa fa yutlabu lahu waxaa loo dalbayaa min asalaati xagga salliga haada alamru alcadiimu arrinkaa weyn baa loo dalbayaa alladii kaasoo huwa afdalu ka fadli badan mima liibraahiima kii ibraahim u sugnaaday qaطcan xaal la qaطcinaayo yacni markaa ka fadli badnaaday ama waa la qaطcinaya qaطci baa la qaطcinaya arrinkaas wayadharu waxaa muuqanaya xiinaidin markaas faa'idatu tashbiihi shabbahaadda faa'iidadeeda iyo wajaryuhu socodka uu ku soconayo tashbiihu calaa aslihi asalkiisi uu ku soconayo wa ana almatluuba lahu iyo ka loo dalbayaa lahu yacni nebiga sala allahu alayh wasalam loo dalbayaa nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam oo min asalaati salli ahi bi haada lafdi lafdigaa loogu dalbayaa acdamu inuu yahay mid ka weynaansha badan min almatluubi lahu bikayrih ka loo dalbaayo isaga cid aan ahayn ka loo dalbaayo oo salliya waxa ka weyn salliga nebi moxamed sala allahu alayh wasalam loo dalbayo cibaarada ama ereygaa loogu dalbayo fa inahu idaa kaana fa inahu shaniye idaa kaana markuu ahaaday almatluubu ka markaa la dalbayo biducaa'i duca lagu dalbayo innamaa huwa wax kaleba maaha isagu mislulmushabbahi bihi inuu noqdo ka lagu shabbahayo mid la mida walahu isagana uu u sugnaaday awfaru nasiibin minhu nasiibkii ugu weynaa uu ugu sugnaaday saala wuxuu noqonayaa lahu miduu isaga u sugan yahay min almushabbahi almatluubi ka lagu shabbahaha ah ee wax kale lagu sii shabbahayo waa salliga nebi maxamed lagu sallinaye ee almatluubi isaga la dalbaayo lagu ducaynayo aksaru mid ka badan buu noqonayaa mima liibraahiima wagayrih kii u sugnaaday ibraahim iyo hayrkiiba u sugnaaday wandaafa waxaa ku darsamay oo mudaaf yacni u noqday oo ku darsamay oo intaa ku biiray ilaa daalika taas mima lahu kii u sugnaaday min almushabbahi bihi kan lagu shabbahayo xaggiisa uga sugnaaday min alxisati yacni markaa dheeftii ama qaybtii allatii taasoo lam taxsul ligayrihi cid kale aan u sugnaan kii isaga u sugnaadayna ee waxa weeye yacni marka isaga gaarnimo ugu sugnaadayna weliba waa kusii biraya waa kusii darsamaya waa kusii darsamaya fa dahara waxa muuqday bi haada taas sababteeda waxa ku muuqday min fadlihi nebiga sala allahu aleyh wasalam nebi maxamed sala allahu aleyh wasalam fadligiisa iyo wa sharafihi sharaftiisa calaa ibraahiima ibraahim uu ka leeyahay oo ka sharfan yahay oo ka fadilan yahay wa calaa kullin min aalihi iyo cid kastoo qaraabada nebi ibraahim ka mid mida uu ka fadilan yahay nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wa fiihim annabiyuuna iyada oo qaraabada nebi ibraahim ay ku sugan yihiin nebiyo maa huwa laa'iqu bihi waxa muuqday wax isaga ku habboon ayaa xagga sharaftiisa iyo fadligiisa uu ka leeyahay ibraahim iyo aalkiisaba yacni daahiro ay muuqday wa saarat waxay noqotay haadihi asalaatu salligani daalatan mid ku tusinaysa calaa haada tafdiili fadilaadaas wa taabicatan lahu mid markaa raacaysa bay noqonaysa wa hiya iyadu min muujibaatihi wa muqtadiyaatihi waxay ka mid tahay waxyaalaha waajibinaya iyo wa muqtadiyaatihi waxyaalaha keensanaya ay markaa ka mid tahay oo yacni tafdiilkaasna waxa weeye waa sababaysaa waa keensanaysaa fa sala allahu alayhi wacala aalihi wa sallama tasliima kasiira وجزاه عنا أفضل ما جزى نبيا عن أمته فصلى الله إلهي هكو صليو عليه نبي محمد صلى الله عليه وسلم كركيسة وعلى آله قرابة نبي محمد هكو صليو وسلم هنبدقليو تسليما نبدقلين هنبدقليو أما وسلم هالسلام تسليما سلامسة سلامه كثيرا فربضا وجزاه إلهي هابا المريو عنا حق يغا هكا أباليو وناق أفضل ما كي وح أقفض بضا هكو أبا المريو جزى نبيا عن أمته uu ku abaalmariyey nebi ummaddiisa ka abaalmariyey yacni wax uu ilaahay ciduu markaa shay marka waxa weeye nebi uu ummaddiisa kaga abaaliyey kii ugu mudnaa ilaahay nebi moxamed sala allahu alay slam ha ku abaaliyo allahuma salli calaa muxamadin wacalaa aali muxamed allahuma ilaahayow salli ku salli calaa muxamadin nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam ku salli wacalaa aali muxamadin qaraabada nebi moxamedna sala allahu aleyh wasalam ku salli kama sallayta calaa aali ibraahima inaka xamiidun majiid yani salli la mida salligaad ku salliday qaraabada nebi ibraahim innaka adigu xamiidun waxaad tahay mid la mahadiyey oo majiidun la weyneeyey oo la sharfay baa tao sharaf leh oo baarik barakee calaa muxamedin muxamed wa calaa aali muxamedin iyo qaraabada nebi moxamed sala allahu alay slm barakee kamaa baarakta calaa aali ibraahim barake la mida barakadaad barakaysay qaraabada nebi ibraahim yacni barakee moxamed iyo aalkiisana barake innaka xamiidun majiid qaybtan dambe uu hadda sheekhu sheegay khulaasadeedu waxay tahay nebi moxamed sala allahu alayh wasalam iyo aalkiisa salliga ilaahay looga baryaayo inuu ku salliyo iyo barakada looga baryaayo inuu barakeeyaa waa mid la mid ah salliga uu ilaahay ku salliyey barakeeyeyna ibraahim iyo qaraabadii ibraahimba uu barakeeyey ee uu ku salliyey qaraabada ibraahimna waxaa ku jira nebiyo badan reer banu israa'iil waxaa laga soo saaray nebiyo fara badan baa laga soo saaray dhammaanna waxay gudagelayaan aalu ibraahim bay gelayaan waayo waa tafiirtii ibraahim oo israa'iil waa yacquub isaga laftiisu waa nebi buu ahaa tafiirtiisana nebiyaa ka soo baxay nebi yuusuf iyo khayruhu ka mid yihiin nebiyo dambe oo ka isiraana waa jireen oo nebi muuse nebi haaruun nebi daawuud nebi sulaymaan nebi zakariye nebi yaxye nebiyo badan baa laga soo saaray ambiyo badan baa ka soo baxday reer banu israa'iil dhammaantood waxay ka mid yihiin aalu ibraahim bay ka mid yihiin yacquub nebi buu ahaa oo israa'iil weeyi yacquub aabbihii oo isxaaqiina nebi buu ahaa ismaaciil oo isxaaq la walaaliyo oo ina ibraahim ahay isaguna nebi buu ahaa marka qaraabada nebi ibraahim waxaa ku jira nebiyo badan bale nebi moxamed sala allahu aleyh wasalam wuxuu ka mid yahay aalu ibraahimku ka mid yihi wajacalnaa fii duriyatihi nubuwata ayuu gudagelayaa tafiirtii nebi ibraahimna waa ka mid maadaama ay sidaas tahay tashbiiha labada qayboodba waa ku jira isagu mushabbahii waa yahay xagga mushabbahu bihigana waa ku jira oo macnuhu wuxuu noqonayaa salligaad ilaahuw ku salliday ibraahim iyo qaraabadiisa nebiye iyo saalixiinba leh oo nebiyada nebi maxamed ka mid yahay oo nebi ismaaciil ka mid yahay oo nebi isxaaq ka mid yahay oo nebi yacquub ka mid yahay oo nebiyo kaloo badani ka mid yihiin nebi maxamedna ku jiro salligaad hore ugu salliday majmuucoodoo dhan oo nebi maxamedna ku jiro salli la mid a hadda waxaad ku sallidaa waanu kaaga baryaynaa moxamed iyo aalkiisa inaad ku sallido marka mushabbahu bihigiina waa ku jiraa nebi maxamed sala allahu alay wasalam mushabbahiina waa yahay oo hadda salaadan loogu ducaynayo salaaddii hore ugu xasishay salaad la mida isagiiyo nebiyada kaleba ee aalu ibraahimba u xasishay majmuuca salaad la mida in ay in hadda la siiyo lagu salliyaa loogu ducaynaya de waxaynu garan karnaa majmuuca salligaas ibraahim iyo aalkiisa si guud ilaahay ugu salliyey dee ziyaado inay leedahay inu garanayna oo majmuuca marka laysu geeyo salligaad ku salliday majmuucood oo dhan mid walba gaarkiisa is ugu salliday marka laysku wada daro in la egoo kale waxaad ku sallidaa markaysaga maxamed iyo aalkiisa dee tashbiihu marka wuxuu noqonayaa inuu baabkiisii yahay ayuu noqonayaa oo majmuucaa salliga ah marka laysu geeye ibraahim iyo aalkiisa lagu salliyey ee nebi moxamedna ka mid yahay intaa in la egna dib waxaad kaga sallidaa oad fadiiladaa ka siisaa moxamed iyo aalkiis waxaad garanaysaa markaas inay tahay tashbiihu inuu ku socdo sidii loo bartay ee markaa caadadu ay ahayd in loo bartay sidii inuu ku socdo oo salliga majmuuca u xasilay salliga marka waxa weeye dee fardi u xasilay u siyaadu yihi waayo dee xaggana waa ku jiraa nebi moxamed sala allahu alayh wasalam oo kafadana waa arjaxayaa xaggana waa loo baryayaa in salligaa lagu saliyo majmuucaas mid lamid a marka sidaas aawadeed baan ishkaal ugu jirin marka saa lagu socdana jawaabtaasaa ugu fiican ayaa alcalaamatu ibnuqayim yidhi culamo kalena waa ku raacday ibnu abilciz alxanafina labada wejiba intuu soo naqliyay ayuu sidaa ibnulqayim raacay in wejigaasi ugu fiican yahy labada wejina waa sheegaya awjuh kale culamada kale qaarkood ay mareenna waa jiraan haddaba bacdu ahlicilmi waxay mareen inay yidhaahdaan kaafkan xoogaa khilaafku ku batay wejiga caddayntiisa iyo sida loo tawjiihinayo waxaabay yidhahdeen kaafka kaafu tashbiih anagu inaanu ahayn baanu maraynaa waxay yidhahdeen waa tacliil waxaa ka mid a ah culamada sidaa martay alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin oo waxa uu doortay kaafku inaanu kaafu tashbiih ahayna kaafu tacliil inuu yahay kaafkana tashbiiha u haaliba laakiin tacliilna waa loo isticmaalaa waa ka odhanaya ibnu maalik shabbih bikaafin wa biha tacliilu qad yucnaa wazaa'idan litawkiidin warad kaaf wax ku shabbah waa macnaha u haalibka ah wa biha atacliilu qad yucnaa waxaa kaloo dhacdaa tacliil oo sababayn ah in looga qasdana waa dhacdaa wazaa'idan litawkiidin warad xaaluu ziyaado yahayna waa soo arooray tawkiid daraaddii buu u soo arooray iyadoo loo ziyaadiyey waa mislu qawlih laysa ka mislihi shay waa sida kaafkaas kale markuu tacliilka waxaa ka mid a kamaa hadaakum ay lihidaayatihi lakum hanuuninta uu idin hanuuniyey daraaddeed baa loo jeedaa kaafki waa litacliil saas aawadeed moxamed ibnu saalix alcuthaymiin wuxuu yidhi kaafkan waxaa lagu fasirayaa inuu tacliil yahay oo macnuhu wuxuu noqonayaa ilaahay ow ku salli moxamed iyo aalkiisa salligaad ku salliday daraaddeed ibraahim iyo aalkiisa oo xaggeed sababtu ka keensanaysaa sababtu waxay ka keensanaysaa aalu ibraahim maadaama lagu salliyey moxamed iyo aalkiisuba aalu ibraahim bay gelayaan marka maadaama aalu ibraahim aad ku salliday ila moxamed iyo aalkiisuba aalu ibraahim bay ka mid yihiin iyagana ilaah ku salli marka tacliil inay tahay buu maray wejigaasina waa saas alfaa'idatu athaaniya faa'idada labaad wa yara alqaari'u alkariimu wuxuu arkayaa ka akhrinaya ee alkariimu sharafta lihi ana haadihi asiyaqa in odhaahyadan ama siiqooyinkani calaa ikhtilaafi anwaaciha noocyadeedu inay iskhilaafsan yihiin jirkeeda fiiha kulliha alsalaatu cala aali nabiy sala allahu aleyh wasalam noocyada siiqooyinkan noocyadoodu inay iskhilaafsan yihiin la jirkeeda waxaa ku sugan dhammaanteed waxaa ku jirta asalaatu cala aali nabiy sala allahu alay wasalam salliga lagu salinayo qaraabada nabiga sala allahu alay wasalam wa aswaaji iyo dumarkii nabigu qabay sala allahu aleyh wasalam in lagu salinaayo wa duriyatihi macahu iyo tafiirtii nebi moxamed sala allahu alay wasalam in lagu salinayo macahu sala allahu alayh wasalam nabiga la jirkiisa in lagu sallinayo falidaalika sidaas daraaddeed falaysa min asunati kama mid aha buu sheikhu yihi sunnada walaa yakunu mana noqonayo ruuxu munafidan mid fulinayo ma noqonayo lilamri nabawiyi amarka nebiga loo nisbeeyey sala allahu alayh wasalam mid fuliyey ma noqonayo man iqtasara kii ku gaabsaday calaa qowlihi hadalkiisuu yidhaahdo ku gaabsaday allaahuma salli calaa muxamed faxasbo oo keli ah markuu doonayo inuu nebiga ku salliyo allahuma salli calaa muxamed keliya inuu yidhaahdo oo intaa ku aamusaa kuma fillaa amarkiina markaa ma fulin buu odhanaya sheikhu ee waa inuu markaa yacni ku daraa aalka nebiga iyo zawjaadka nebiga iyo duriyadda nebiga sala allahu alay wasalam bal laabudda ka soo guurtaase waxaa lagama maarmaana min alityaani imaatinka lala imanayo biixdaa haadihi asiyaqi siiqooyinkan mid ka mida lala imanayo kaamilatan xaalay ay dhammaystirantay kamaa at canhu sala allahu alayh wasalam siday nebiga uga timi ee uga soo aroortayba iyadoo dhammaystiran sideeda loola imanayo laa farqa fii dalika bayna atashahudi alawali waalaakhiri farqina uma dhexeeyo fii dalika xukunkaa in lala imanayo ah bayna atashahudi alawali atixiyaadsiga koowaad iyo waalaakhiri atixiyaadsiga eh, dambe yani farqi uma dhexeeyo in lala imanayo mid walba waa in lala yimaada wa huwa nasu alimaami ashaaficiyi fi lum waana markaas sida imaamu shaafici uu umka ku nasgareeyey oo faqaala wuxuu yidhi watashahudu fi luulaa waathaaniyati lafdun waaxidun laa yakhtalifu ataxiyaadsigu yacni fadhiga koowaad ay fi ljalsati aluulaa fadhiga koowaad iyo waathaaniyati fadhiga labaadba gudihiisa lafdun waaxidun waa erey keliya laa yakhtalifu aan iskhilaafay wa macnaa qawlii hadalkayga aan idhi buu shaafici yidhi macnihiisu atashahudu aan idhi macnihiisu atashahudu waasalaatu cala anabiyi sala allahu alayh wasalam macnahaan uga jeedaa waa tashahudka iyo salligoo isla socda waa tashahudka iyo salligoo iska isla socda baan tashahud ka cabbiray ka horiyo ka dambena lafdi keliya weeyo isma khilaafsana laa yujziihi kama gudaayo axaduhumaa midkoodna can ilaakhari ka kale oo ataxiyaadsiga lagagama kaaftoomi karo salliga salligana lagagama kaaftoomi karo ataxiyaadsiga ee labada mid walba waa in lala yimaada labada mid walba waa in lala yimaadaa wa amaa xadiidu xadiiska miyaa kaana laa yaziidu fi rakcatayni cala atashahudi wuxuu ahaa nebigu sala allahu alayh wasalam midaan ka kordhinin fi ragcatayni labada ragcadood bimacnaa waxaa loo jeedaa fadhiga labada ragcadood markay dhammaystirmaan la fadhiisanaayo midaan ka kordhin buu ahaa cala tashahudi ataxiyaadsiga midaan ka siyaadin buu ahaa oo tashahudkaa markuu akhriyo ziyaado kale ma raacin jirin xadiidkaa miya fa huwa xadiisun munkarun sheikhu wuxuu uhi waa xadiis munkara oo dee waxa weeye yani markaa daciifa weeye waliba munkarkuna waxa uu ka mid yahay nooca dacfigiisu daran yahay oo sidaas aawadeed in wax lagu quweeya ma suuragalaha munkarka waayo wuxuu ku dhisan yahay mukhaalafo daciif ka dhacaysa ayuu ku dhisan yahay marka khata maxdiya inay tahay bay ku dhisantay kamaa xaqaqtuhu fi daciifa sheikhu wuxuu yidhi sidaan ugu xaqiijiyeyba arrinku weeye daciifada kitaabka silsilatu xadiisi daciifa raqamkana wuxuu ku sheegay sheikhu shan kun iyo siddeed boqol iyo lixiyo toban wa min cajaa'ibi hada azamani waktigan aynu joogno cajaa'ibtiisa waxaa ka mid ahaaday wa min alfawdaa isgarabyaaca waxaa ka mid ahaaday alcilmiyati cilmiga loo nisbeeyey fiihi zamankan gudihiisa an yajru'a inay ku dhiiradaan bacdu nnaasi dadka qaarkood wa huwa alustaadu waa ustaadka moxamedu iscaaf annashaashiibi ninka la odhan jiray moxamed annashaashibi la odhan jiray fii kitaabihi alislaam asaxiix yacni marka kitaabkiisaas uu ku dhiiraday calaa inkaari salaati marka sheegista uu sheegaayo cidda ay ka dhacday wa huwa alustaadu uu yidhi waa jumla muctarida saas aawadeed baa laba yacni markaa jiitimood hareeraha looga mariyo shartatayn markaa dhexdeed yacni hadalkaa la geliyey waa jumla muctarida waxaan u magacaabayaa wuxuu is leeyahay sheikhu ama is yidhi dad baa laga yaabaa inay ku kedsoomaan ay ku dagmaan markaa saas aawadeed linasiixa maadaama uu ilahay yidhi addiinu nasiixa diintu waa nasteexo sidaas iyada ah aawadeed buu markaa u magacaabay waana jirtaa in waxa weeye cidda qalad gasha marna waxa dhacda in la magacaabo marna waxa dhacda inaan la magacaabin labadubana dee waxaa daliil bay leedahay wakhtiyada qaarkood nebigu wuxu odhan jiray sala allahu alay wasalam maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada yani waxa weeye uma magacaabi jirin wakhtiyada qaarna waxaa dhici jirta inuu magacaabo wakhtiyada qaarkoodna inuu magacaabo ama inuu dadka dhexdooda la khitaabo oo dee waxa weeye la garto sida waxa weye bisa khatiibu lqawmi anta bisa khatiibu lqawmi anta marka waxay tahay yani mid waliba waa jiri jirtay marka tanna waxa weeye waa noocii yani marka nasiixada loo magacaabayey ahlucilmiguna jawaaskeeda haddii xaajadu keensato waa isku waafaqsan yihin waa isku waafaqsan yihin waxay ku dhiiradeen dadka qaarkood buu sheikhu yidhi calaa inkaari salaati salliga dafiraadda la dafirayo cala al aali qaraabada nebiga lagu sallinayo inay dafiraan bay ku dhiiradeen fi salaati calayhi salliga lagu sallinaayo nebiga sala allahu aleyh wasalam gudihiisa in aalka in lagu salliyana ay mashruuc tahay taas yadaabay dafireen oo waxay yidhaahdeen marka nebiga lagu sallinayo sala allahu aleyh wasalam aalka nebiga ama qaraabada nebiga laguma darayo laguma daray yidhahdeen cala alruqmi min wuruudi dalika fi saxiixayn wagayrihima can jamci min asaxaaba iyadoo waxa weeye lala qabo inay soo aroortay taasi saxiixaynka iyo kayrkoodba ay ku soo aroortay can jamcin min asaxaabati jamca saxaabada ka midana ka soo aroortay yani ruqmi waxa weeye waxaa loo isticmaalaa sandullaha loo isticmaala marka waxaa loo jeedaa iyadoo waxa weeye arrinkaasi marka ay yacni mid soo aroortay ay tahay oo yacni sandulle ay ku sugan tahay oo bimacnaa waxa weeye marnaba ninka mancinayaa aanu diidi karin aanu odhan karin xadiis saxiixa looma hayo ee sandulle ay ku tahay wuruudkaas marka in la isbaatinayo saxiixaynka iyo keyrkeed ba ku sugan tahay can jamci min asaxaaba jamca saxaabada ka midna ka soo aroortay minhum kacbu bni cajura waxa ka mid a kacb ibn cajura ka mida wa abu xumaydin الsaacidiyu baa ka mida wa abu saciidin اkhudriyu baa ka mida wa abu mascuudin اansaariyu baa ka mida wa abu hurayrata ka mida wa طalxaةu bn cubayd الlah baa ka mida wa fii axaadiisihim waxaana ku sugan axaadiistooda anahum sa'lu nabiya salى اllahu alay waslam kayfa nusalli calayka inay nabiga weydiiyeen salى اllahu aleyh wasalam kayfa nusalli calayka sidaan kugu salliyaynaa facallamahum salى اllahu aleyh wasalam hadihi siyaaqa wuxuu baray nebigu salى اllahu aleyh wasalam siiqooyinkaas iyo odhahyadaasuu baray wa yacni ninkaas xujadiisu fil inkaari diidmada uu diidaayo qaraabada nebiga in lagu sallinayo nebiga la jirkiisa wuxuu u xujaysanayaa waxay tahay ana allaha tacaala lam yadkur fii qowlihi salluu calayhi wasallimuu tasliima ilaahay markuu salliga ina amray aalka kula salliya aayadda inaguma odhan oo aayadda kuma sheegin in qaraabada nebigana lagu sallinaayo ee salluu calayhi baa la yidhi calayhina waxay ku dhacaysaa in rasuulka lagu salliyo sala allahu aleyh wasalam marka qaraabada in lagu saliyo aayadda laynaguma amrin maca anabiyi sala allahu alayh wasalam axadan ana allaha tacaala lam yadkur ilaahay kuma sheegin fii qawlihi saluu alayh wasalimuu tasliiman maca annabiyi sala allahu alay wasalam nebiga la jirkiisa ma sheegin axadan cidnaba oo ciduu la sheegay oo yidhi kula salliya aayadda kuma sugna uma ankara dabeedna wuxuu inkiray wa baalaga uu ku xeel dheeraaday fil inkaari diidmada uu diidayo an yakuuna asaxaabatu inay ahaadeen saxaabadu qad sa'aluuhu qaar weydiiyey nebiga sala allahu alayh wasalam daalika su'aala su-aashaas oo xadiiskana waa dafiray oo waxa uu yidhi suuragal maha saxaabadu inay weydiiyaan ay yidhahdaan saan kugu sallinaa waayo saxaabadu carab bay ahaayeen yacni marka salli mar haddii la amray in nebiga lagu sallinaayo carabi ahaan bay u garanayeen mar hadday carabi ahaan u garanayeenna xaajo keensanaysa inay weydiiyaan meeshaba ma taallo marka yacni xadiidkani wax sugan ma aha marka waxa in saxaabadu nebiga weydiiyeen oo yidhahdaan kayfa nusalli calayka uma ankara dabeed waa dafiray wa baalaga waa ku xeel dheeraaday fii inkaari dafiraadda uu dafiraya an yakuuna saxaabatu inay ahaadeen saxaabadu qad sa'aluuhu qaar weydiiyey nabiga sala allahu alay slam dalika su-aala su-aashaas oo kayfa nusalli calayka ay ku yidhahdeen lianna asalaata macruufat lmacnaa cindahum waayo salaada agtooda macnaheeda waa la yaqaanay wa huwa ducaau waa ducada fa kayfa yas'aluunahu say weydiinayaan wa haadihi muqaaladatun makshuufa taasina waxa weeye waa khaldis dadka la khaldaayo oo waxa markaa muuqata weeye lianna su'aalahu maxaa yeelay su-aashooday nebiga weydiinayeen sala allahu alay wasalam lam yakun ma ahayn can macna asalaati calayhi salaad macnaheedu maxay tahay may ahayd ama luqa ahaan salaad maxaa la yidhaahdaa may ahayd xataa yarida ilaa uu soo arooro maa dakarahu ku sheegay wa innamaa kaana wax kalaba maaha wuxuu ahaa can kayfiyati asalaati calayhi sida markaa nebiga loogu sallinaayo sharcan taasay weydiinayeen ee macnaha luqawiga ee salaad ay leedahay may weydiinayn taa ha garanayeene sharci ahaan sida loo samaynayo sharcan oo loola imanayo taasay nebiga weydiinay wa inamaa kaana wax kaleba maaha wuxuu ahaa su-aashoodu can kayfiyati asalaati calayhi sida nebiga loogu salinaya qaabkay tahay kama jaa sida ku yimi fi jamiici riwaayaati riwaayaatka dhammaantood sida ku timi calaa maa sabaqat ilishaaratu ilayhi siday markaa tilmaantu ku hormartay yacni ugu timi waxiina idin goortaasna falaa gharaabata wax la qariibsadoo lala yaabaa meesha ma taallo liannahum maxaa yeelay saxaabadu sa'aluuhu waa weydiiyeen nebiga sala allahu alayh wasalam waxay weydiiyeen can kayfiyati sharciyatin kayfiyad sharciya ayay weydiiyeen laa yumkinuhum aynay u suuragal ahayn macrifatuha kayfiyada inay gartaan ilaa min dariiqi shaarici shaarica dariiqiisa mooye si kale inay u gartaana aynay u suuragal ahayn shaaricaasu alxakiimi kii xikmadda u saaxiibka ahaaday ee alcaliimi kii cilmiga badnaa ahaaday wa haada kanna kamaa low sa'aluuhu waa sida hadday weydiiyaan can kayfiyati salaati almafruudati salaada la faral yeelay qaabkeeda hadday weydiiyaan oo kale ay ka dhigan tahay oo salliga ay weydiiyeen saanu kugu sallinaa waxay la mid tahay salaadda saan u tukanaayoo kale iyagoo weydiiya waxay weydiinayaan sharcan sida shayga loo samaynaayo bimithli qawlihi tacaala wa aqiimu asalaa sida hadalka uu ilaahay yidhi oo kale wa aqiimu asalaa uu yidhi salaadda ooga hadday weydiiyaan saxaabadu siday u tukanayaan hadday weydiiyaan fa ina macrifatahum garashadooda ay garanayaan liasli macna asalaati salaada macnaheeda ay garanayaan asalka markaa macnaha ay garanayaan fi lugati luqada gudaheeda ay ku garanayaan laa yuqnihim ka deeqi maayo kama kaafinaayo can isu'aali su-aasha ay weydiinayaan can kayfiyatiha salaada qaabkeeda iyo kayfiyadeeda alsharciyati sharciga loo nisbeeyey wa hada bayinun kaasna waa cad yahay oo laa yakfaa ma qarsoona marka khulaasadu waxay tahay yani waxay su-aashu ku saabsanayd waa kayfiyada sharciga salaadu leedahay bay weydiinayeen axaadiista ku saarootayna waa saxiix culammaduna qabuul bay kula kulantay yacni waxa weeye saxiixaynkii kayrkoodna waa soo wariyeen jamaaco saxaabada ka midna waa laga soo wariyey marka nebigana sala allahu alayh wasalam dee isagaa qur'aanka caddaynayo o bayaaminayey yacni waxa weye siduu markaa sheikuba uu sii caddayn doono oo u keeni doono wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk